bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed w alihi w صaxbihi aجmaciin qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala alاshtigaal bab اlاshtigaal qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala whakada in qulta zayd lumth wkhaalid darabth wadimth faarafcu fiihi jaa'izu waannasbu kilaahumaa dalat calayhi alkutbu inta waxaan ka gelaynaa wax la yidhaahdo baabulishtiqaal baabulishtiqaal in meeshan lagu sheego munaasabadiisa waxaa keenayso ismigan oo laga mashquulay yaa waxay ku bannaan tahay laba weji in la nasbiyo fa yakuunu alishtigaal calى hada اlictibaar min baabi اlmansuubaat oo haddaa la yihah zaydan lumtu haddii la yidhaahdo in mansuubaadka lagu dhex sheego yaa munaasab ah haddii zaydun lumtu layidhaho la godane waa wejka labaade wuxuu noqonaa munaasiban lilmarfuucaat in lagu dhex sheego marka musanifka hadirtaan marfuucaadkii oo mubtadihii ugu horeeyo yuu noo soo sheegay mubtada marfuucaadka waa toban ama waa todoba haddii laysku soo aruuriyo marka marfuucaadka wuxuu ugu sheegay bictibaari ana alisma alawal yajuusu fiihi arafc fayakuunu calaa hada calaa hada alictibaar min baabi almarfuucaat marka hadda waxaa weeyaan laba marfuucan ka soo baxnay mubtada oo hal ah iyo khabar labo yaa marfuucaadkii aan ka soo baxnay ishtigaal baan inta ka galaynaa ishtigaal waxa waaye wixii oo lagu mashquulo ishtigaal waa masdar shaaqilna waxa weeyaan isim faacil mashquulna waa isim mafcuul marka tacriifkiisa waxaa la yidhaahdaa an yataqadama smun wa yataأkhara canhu ficlu mashquulu bdamiir اlismi الsaabiqi can اlcamali fiih haddii aad tacriifkaas fahamtid ishtigaal oo dhan waa fahmaysaa an yataqadama smun wa hadda zaydun lumtu waan ku dabaqaynaa isim inuu hormaro waayo wa yataأkhara canhu ficlu lumtu lum laama ah ficilki ah ficilkaasaa kadib maray wa huwa mashguulu biاlcamali fi damiiri اlismi الsaabiqi isimka hore inuu mafcuulnimo ka dhigto waxaa u diidayo ficilkii waxaa lagu lugooyo lagu mashquuliyey damiirkaas lala xariiro lumtuhu markaasaa waxaa laleeyahay ficilkan laamada hal mafcuul u qaataa halkii mafcuul ou qaadan lahay damiirkaas la xariirow noqday marka isimka horo kuma camal fali kara asiga liwujuudi shaakili midka asiga lugoynay oo inuu kan hore ku camal fala u diidayey yaa meeshi joogo marka isimka hore calaa hadihi suura waxaa bannaan inuu mubtada noqdo oo zaydun la godo jumladan lumtuhu oo ficil iyo mafcuulka ka koobanna khabar loogaga dhigo hal waji waay waxaa bannaan in zaydan la yidhaahdo inuu mafcuul yahay lagu nasbiya laakiin ficilkan dambo mafcuul uma aha liannahu ficilkan dambo baahidii mafcuulka u qabay waa qaatay laakiin wuxuu mafcuul u yahay ficil lasoo qadarayo oo la nooc ah ficilkan gadaashiisa dhacay marka zaydan lumtuhu markii la yidhah waxay noqonay lumtu zaydan lumtuhu kaasaa waxaa la yidhahda ishtigaal marka musanifka wuxuu noo miithaaliyey halka xaalo ishtiqaal shan xaalou leeyahay mar ay isimka hore in la nasbiya ay waajib tahay oo rafca ku banaanayn mar isimka hore in la goda ay waajib tahay oo ay nasba ku banaanayn iyo mar in la nasbiya ay waajib tahay oo rafca ku banaanayn iyo maray in la rafciya raajix ay tahay iyo mar in la nasbiya raajix tahay iyo mar labadii weji si sinan sinaan ay wada banaan yihiin shantaas xaal uu leeyahay laakiin annaga hadda tafsiilaadkaas lasnaa macniyiina biha inamaa muraaduna an natafahama wa natasawara macnaa alishtigaal an yataqadama smun wa yataأkhara canhu ficlu mashغuul bdamiir اsmi الsaabiqi can اlcamali fi اsmi الsaabiqi isimka hore inuu ku camal falo ficilkan dambe waxaa u diidaya damiir isimka hore uu laabanaya mafcuul ka dhigtay isimkii hore marka waxaa ku banaan laba weji alrafcu calى anahu mubtada wa takunu اljumlaة alatii bacdahu khabra wa yajuuzu الnasbu bficli maxduuf yushbihu اlficl aladii dukira bacdahu marka jumladan lumtuhu waxay noqonay jumla mufasira lumtuhu wax kaloo soo faa'ideynay mala kan horoo meesha ka maqan unbay noo cadaynaysaa kaasaa la yidhaahdaa marka ishtigaal ayib laakiin axwaasha kale hadeertaan dib aan u dhiganno liannahu musanifkaba waa sheegi karay wax ka qarsoon calaa amhaalihi ma ah wuxuu u dhaafay ninka mubtadaha mubtadiga ah inaan waxa fowqa taaqatii lagu mashquulinin haddaan hadda jamiici suwar aan keenno daalibka waxay noqonaysaa annana xamalnaahu bimaa laysa biqaadirin calaa xamlihi waxaa macno beelaya kutubta ku xigto oo oo hadhowti tafsiil keeni doonto iyo haddana waxay tahay eh, in la akhriyaba looma baahnaanayo tanna waa lagu dhibtoonaa taasna waa macno beeleysa markaasuu iri wahaakadaa sidaas oo kale sidii maais iyo jaalis laba waji ay ugu banaanayd wahaakadaa oo kale yay lamid tahay in qulta haddaa tiraa zaydun lumtu haddaa tiraa sidaasoo kale yay zaydka laba waji ugu banaan tahay sidii oo maaisun iyo jaalisun laba weji ay ugu banaaneyd laakiin icraabta isku nooc maaha rafcada iyo nasbada unbaa kuwada banaan laakiin kaasna waxbaa lagu nasbinay kana baa lagu nasbinay waxaad leedahay marka zaydun ninka la yidhah lumtuhu yani anaa eedeeyey wa khaalidu ninka la yidhaahdane darabtuhu waan waan garaacay wadimtuhu waan dulmiyey addaym dulmi waay waati riwaayadii ahayd fi saxiix laa tudaamuuna fii ru'yatihi ay laa tudlamuun faarafcu godaal fiihi fii maa dukira min zaydin wa khaalidin jaa-izun waay khaalid iyo zayd waa la godi karaa sida hadda ay u godan yihiin wanasbune waa ku banaan taho zaydan lumtuhu wa khaalidan darabtuhu in la yidhaahdo kilaahumaa labadoodaas dallat waxaa tusisay alkutubu kutubtii naxwada caleyhi calaa jawaasihi Ah, kutubta naxwadoo dhan baa ku itifaaqsan ah, hadday xaalad sidaasoo kale wax u dhacaan in kan hore laba waji ay ku banaan tahay sidaas weeyaan ayib mithaal ahaan waxaan ku siinaha xaalada hadeertaan in la nasbi ay banaaneen waataan kusoo dhaafnay wa in axadu min almushrikiina istajaaraka hadda fiiri axadun waa isim ficil istajaaraka yaa kadib maray ficilkaas wuxuu faacil u qaatay damiir u laabanayo axadkii u laabanaya liannu istijaaraka kaafkaas waa mafcuul damiir oo huwa oo axadkii u laabanaya ayaa ku jira marka axaduntaas hadda lama nasbi karo in la godo unbaa waajib ah liannahu ma aha inuu ficilkaas isimka aan la nasbi karin oo axadan la dhihi karin ma aha laakiin waxa bictibaari maa qablahu inta ka horeysa awgeed in waa adawaatu shardi khawaasteed min khasaaisiha waxaa kamid e eh, annaha laa tadkhulu ilaa cala alafcaal marka haddii aan idhaahdo inti axadun waa mubtada ina waa arfu shardi haddaan idha xarfu shardi waxaa ka laasimi lahay in oo adawaatu shardi a ah oo ficil ina gashay ay ahayd yaa axadun oo ismi ee gelayso marka waxay u ekaanaysaa waxay u ekaanaysaa intii inay ka baxday khasaaistii lagu yaqiinay sida looga badbaado yaa waxaa laleeyahy axadun mubtada lama ecraabi karo waxaa la soo qadaraa ficil kale oo wa in istajaara istajaaraka axadun min almushrikiina istijaaraka saasay noqonay markan istijaaraka soo qadarno inti waxay noqonay ficilkaas ay gashay meesha ka maqan axadunna waxay noqotay markaas eh, eh, faacil marka haddii la dhihi lahay waa in eh, maxaan ku yidhahda axadun oo mubtada la icraabi lahay waxaa ka laazimi lehed ana an tadkhula in ashardiya calaa ismin ficil in lasoo qadara ay noqonaysa marka labadaas weeyaan marka wuxuu leeyahay hadda haddii aan idhah zaydun lumtuhu waaba fahmayna labadii waji inay ku banaan tahaye laakiin yaa owlaysan in zaydun mubtada la ecraabo oo lumtuhu khabar la icraabo mubtada ficli faacil oo khabar la ecraabo in zaydan mafcuulun lificlin maxduufin la yiraahdo oo lumtuhudan jumla mufasira laga dhigo yaa fiican waxaa wanaagsan in zaydun mubtada la ecraabo oo jumladan lumtuhuna khabar looga dhigo leesh lianna cadama ataqdiiri أولى min ataqdiir in la yidhaha jumladan siday meesha ugu taalay u dhammaystiran tahay yaa fiican oo waxay ka fiican tahay in la yidhaahdo jumladan waa naaqisoo ficila meeshaan ka maqan in la yidhaahdo oo zaydanti la nasbiyo oo lumtuu lasoo qadaro taqdiirkaas waxaa ka fiican in la yihahdo waxa meesha yaalla sideeday ku dhammaystiran yihiin ayib walidaalika labada nooc bu waan ku icraabi doonaa whaakada in qulta zaydu lumtuhu wkhaalid darabtuhu wadimtuhu alwaaw lilistinaaf haa xarfu tanbiih alkaafu xarfu jarin daa ismu ishaara majruuru bilkaaf mabniyun calى sukuni fi maxali jarin aljaaru wاlmajruuru mutacaliq bkhabari mutaqadimi maxduufi kaainu taqdiiru kaainu wاlmubtada maxduuf wtaqdiiru qowluka whaakada qowluka saasay ku wanaagsan tahay in xarfu shardi jaazimu yajzimu ficlayn اlawl ficlu shardi wthani jawaabuhu jazauhu qul ficil maadi mabniin calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki fi maxali jazmin ficlu shardi fi maxali jazmin ficlu shardi wa taau damiir mutasil mabniun cala اlfathi fi maxali rafcin zaydun tan waxaan icraabaynaa asoo marfuuca mida dambo khaalidan en asoo mansuub aan ciraabayna labadii marka waa ku wada banaan tahay mid kastaba zaydun mubtada marfuucu bilibtidaa wa calaamatu rafci dama daahira lum ficil maadi mabniun cala sukuun litisaali bdamiir rafci mutaxariki wataau damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali rafcin wlhaau damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili lumtuhu fi maxali rafcin khabaru lmubtada waraabidu baynahumaa addamiir alwaaqicu mafcuula lilumtuhu waxa mubtadahaas hore ficilkan lumtu ku xiraye mafcuulkiisa oo huda ah zaydka u laabanayso zaydun hin lumtuhu zaydkii waan waan macnaha eedeeyey waaye allowm qofkii oo macnaha ku canaanta ayib maadaama zaydun godaalkii aan icraabnay wa khaalidan darabtu waan dhahna markaas alwaawu xarfu caطfin khaalidan aan dhahna khaalidan mafcuulu lificli maxduufin wujuuba yufasiruhu alficlu aladii bacdahu aan kuga celiyo wa khaalidan khaalidan mafcuulu lificli maxduufin wujuuba yufasiruhu alficlu اlmadkuur waxaa loo yiri ficilkaas in la gooyaa waajib eh liannahu laa yajuusu caqla aljamcu bayna almufasari wاlmufasiri ficilka horoo la fasirayo iyo ficilka dambeo wax fasirayo labadu islama joogi karaan haddii kii horo mufasarka meesha lagu sheego midka dambaa meesha ka baxay ishtiqaalna baalkii waa dhammaanaya saas awgeed baa waxaa laleeyahay wujuuban marka lumtu khaalidan lumtuhu ma dhehaysid midka dambo lasoo qadaraya lumtu basma darabtu bas alaleeyahy ma dhehaysid darabtu ficlu wa faacil khaalidan mafcuulu bihi mansuub ayib darabtuhu ficlu wa faacil mafcuul bihi w hadihi jumla darabtuhu laa maxala laha min alcraab liannaha jumla mufasira marka jumalta oo laa maxala lahaa min alcraab hadda waxaan soo dhaafnay jumlada istinaafiyado hadalka lagu bilowday waxaa ku soo xigtay jumlada oo silatulmawsuul ka dhacday waxaa ku soo xigtay jumlada oo mufasir ka dhacdo waxaa ku soo xigtay jumlada muctarida ah jumlada muctaridada ah hadaa tira qaala fulan raximah اllahu keyta wa keyta jumladan raxima llahu jumla waxaa waaye oo muctarida ah ayib wadimtuhu marka khaalidun hadda aan aan khaalidan aan icraabna khaalidun hadaad ood godidne sidii zaydun lumtu waad u icraabaysa haddii zaydan aad tiraana sidii khaalidan darabtu waad u icraabaysaa wadimtuhu alwaaw xarfu caطfin dim ficil maadi mabniyu calى sukun litisaali bdamiir rafci mutaxariki w taau damiir mutasil mabniyu calى dami fi maxali rafci wlhaau damiiru mutasil mabniyu calى dami fi maxali nasbi mafcuul bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli bihi dimtuhu macطuufaة calى jumlati darabtuhu oo khabarna way dhici kartaa mufasirana way noqotaa kilaahumaa dalat calayhi اlkutbu kilaa mubtada marfuuc bاlاbtidaa wa calaamatu rafci اlalifu niyaabata can اdama liannahu mulxaqu bاlmuthanaa kilaa i kiltaa mulxaqaadkay ka mid yihiin laakin bishardi idaafatihima ilى damiir haddii isim daahir loo idaafeeyo isim maqsuur ay noqonayaan hadda haddii damiir loo idaafeeyo kilaahumaa wa ra-aytu kilayhimaa wa marartu bikilayhimaa ayaa laleeyahay ya-dina waa lagu nasbina waana lagu hoos dhigaa wa alifna waa lagu godaa sidii muhanahi haddii laakiin kila nawcayni haddii la yidhaahdo saddexda xaalaba alifay laazimay oo ha tiraa hada kila nawcayni ra-aytu kila nawcayni ama kila rajulayni marartu bikila rajulayn alifaa loo laazima maqsuurkiisi loo ciraaba loo ciraaba kilaa mudaafumaa mudaafun ilayhi mabniyun cala sukuuni fi maxali jarin kilaahumaa mubtadawa wa dala ficil maadi mabniyun calى اfatxi wa taa calaamatu taأniith calayhi jaar wa majruur mutacaliq bdalat alkutbu faacilu dalat marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili dalat اlkutubu calayhi fi maxali rafci khabru lmubtada kilaaday khabar u tahay wاraabitu baynahumaa الضمير الذي هو مجرور بعlى dلت عليه ay calى الmadkuuri oo kilaadi ah kaasaa waxaa la yidhahdaa baab lishtigaal ayib baab faacili marka mubtada i khabaraan ka soo baxnay waa awal marfuucaat labo ishtigaalkii ayaan ku soo xijinay oo asigana ahaa fii bacdi اlwujuuh marfuucaadku ka mid yahay intana waxa weeyaan faacil baan ka gelaynaa oo faacil waxaa la yidhaahdaa eh, waxa weeyaan aham ahamu lmarfuucaat weeyaan faacilka liannahu isticmaalka ficilkaa badan ficil haddii la sheegana faacilaa ku xigo marka faacil baan inta ka gelaynaa faacil waxaa la yidhaahdaa huwa e, aladi waqaca minhu lficlu faacil waxaa weeyaan cidda ficilka ay ka dhacday marka inaad faacil iyo mafcuul kala gadatid wax sahlan waaye macnaha inaad fiirisid qofka ficilka sameey iyo qofka lagu sameey ayib marka sidaas awgeedan waxaan leenahay wakulu awe wa kulu ah, maa jaaa min alasmaa'i caqiiba ficli saalimi اlbinaa'i caqiiba ficl wa kulu maa jaaa min alasmaa'i caqiiba ficlin saalima اlbinaa'i farfachu id tucribu fahuwa alfaacilu naxwu jara almaau wa jaara alcaadilu faacil marka hadda xukumkiisu musanifka noo sheegay waxaa la yihahdaa faacil huwa اlism اlmarfuucu aladi tatimu bihi اlfaa'ida maca alficli kaasaa faacil la yihahda luga ahaan ficil xadath waaye faacilna waxa weeyaan aladii waqaca minhu alficlu tacriif oo cinda naxwiyiina huwa اlismu اlmarfuucu aladi tatimu bihi اlfaa'ida maca ficlin qablahu marka isim markaan iriyey xaraf iyo ficil ma noqdaan faacil marfuuc markaan iriy mansuub iyo majruur ma noqdaan faacil ilaa idaa kaana majruura bxarfin zaa'id waa goonigeeda ayb aladii tatimu bihi اlfaa'ida markaan leenahay intaas khabarkii uu la wadaagsadaa laakiin maca alficli markaan idhaahdo khabarkiyaa ku baxay liannahu khabarkii wa in tatimu bihi alfaa'ida laakiin khabarka maca almubtada waa isim kale yuu dhammaystiraa faacilkana faa'iidadii waa ku dhammaystirmaya asiga laakiin waxa oo faa'iidada la dhammaystirmaayo waxa weeyaan ficil baa ka horeey baynamaa mubtadaha faa'iidadaa ku dhammaystirmaysay laakiin mubtada yaa ka horeeyey kana ficilaa ka horeey haddaa tiraa daraba caliyun haddaa tiraahda hadal dhammaystiran waay laakiin caliyun waa isim waa marfuuc faa'iidadiyaa ku dhammaystirantay laakiin faa'idadaas waxaa darafka kale ka taagan ficil waa mubtada kama taagno kaasaa waxaa la yidhahdaa faacil faacil marka axkaam uu leeyahay min axkaamihi min axkaamihi annahu marfuuc min axkaamihi an yataqadama ficlu calayh min axkaamihi an yulxaqa ficluhu bitaaءi الtaأniiث in kaana alfaacilu muanatha min axkaamihi an yakuuna alficlu mufrada walow kaana alfaacilu jamcan ou muhanan waa axkaamta ninka mubtadia loogu talagalay fi hadihi اmarxala inuu fahmo keli ah intaasaa loogu talagalay fiiri markan wuxuu ku yiri w kulu ma jaءa min alasmaaءi caqiiba ficli saalim اlbinaa'i farfachu id tucribu fahuwa alfaacilu ilaa aakhirih markaasuu ku yihi wakulu maa isim dhammaantiisa ama wakulu maa shay dhammaantiisa jaaa yimiday oo min alasmaa'i ah caqiiba ficlin ficil ciribtiisa yimid yacni ficil gadaashiisa ficilkoo saalimi lbinaa'i binihiisa ou nabad galay farfachu kaas god isimkaas id tucribu markaad icraabaysid god fahuwa asigii alfaacilu weeyaan midkaas naxw mithaalkiisa jara alcamaau biyihii baa dareersaday wa jaara alcaadilu ninkii caadilka ahaay yaa jawr falay oo jawr waxaa la yiraahdaa yacni waxa weeyaan qadiyadii sidii caadilnimo kuma xukminin jaari min aljawr ah laga keenay qofka haduu qaadigii xaqi u yaqaan hadduu ka wareegto oo nin xoolihii aan mutaysanin ou siiyo waxaa leeyahy qaadigii jawr buu sameeyey marka fiiri wa kulu ma wa kulu ficlin maxay ahayd wa kulu maa jaaa min alasmaa yani isim kastoo yimaado caqiiba ficlin ficil gadaashiis oo ficilaa ka hormaray isimaa ka daba yimiday saalim ilbinaa'i dhismihiisana ay nabad qabto saalim ilbinaa'i laba macno yeeshan karta in ficilkii saalim ilbinaa'i ousan muctal ahayn uu saxiix yahay waa ixtimaali karta in saalim ilbinaa'i ficilkii inaan shaqalkiisa wax laga bedelin oo majhuul loo binaynin labadaas macno waa mutabaadir binisbati lihadihi lafda laakiin inay midda dambe loo jeedo yaa saxiix ah saalim ilbinaai maanta waxaa lagala jeedaa ficilkii oo isimkan ka horey inaan majhuul loo dhisinoo sidii ficilka loogu talagalo musamahay loogu dhawaaqo oo hadda haddaad tiraha samiica khaalidun haddaad tiraahdid khaalidkaas waa isim waxaa ka horeeya ficil ficilkaasne majhuul looma dhisin musama waa samica alaleeyahy sumica haddii la yidhaahdo oo ficilkaas shaqalkiisa wax laga bedelo khaalidkaas faacil ma noqonaya naaibulfaacil u noqona marka sou faacil u noqdo isimka ficilka kadib dhacayo waa ficilka hore waa inaan majhuul oon loo dhisin oo majhuul in loo binaynin oo musamihiisa lagu baaqi yeelo kaasaa maanta loo jeeda waxaa kugu daliila ah in hasaalim ilbinaai muctal aan loo jeedin mithaalka musanifka uuna siiye oo hadda jaral lmaaw haddii la yihahda jara waa ficil muctal ah ficil muctal oo hadda waa ka alifha u dhambey marka ficilkii haddii uu saas ahaan lahaa maa u faacil lama icraabi lahayn laakiin muctal hadda maanta uma jeedee ficil oo saalim ilbinaa majhuul aan loo dhisin ujeeda saas hadday noqoto farfachu isimkaas ficilka ka dambeeya god id tucribu markaad ciraabaysa maxaa lagu godayaa fahwa alfaacilu isimkaas waa faacil laakiin faacil waa marfuuc markii lagu yiraahdo isimka la godaa bay ku xeran tahay markaas isimka oo la godayo yay ku xeran tahay isimka la goday hadduu mufrad yahay sidii hore noogu la soo sheegay hadduu mufrad noqdo ama jamcu tagsiir ama jamcu bn saalim damaa lagu goday laakiin midka la goday hadduu tathniya noqdo faacil waa waa marfuuc laakiin maxaa lagu goda alif jaaa alkhaalidaani alaleeyahy haddii midka la goday ou noqdo jamcu mudakari saalim dama laguma godaye waaw baa lagu goda qad aflaxa almu'minuuna alaleeyahy marka farfaxu marka lagu leeyahay waa inaad maskaxda ku haysataa baabkii macrifata calaamaat alicraab ahayd isim kasta wixii lagu godi jiraad ku goday laakiin ardayga mubtadi a farfachu markii la yidhaahdo mufradka unbuu la soo cararaya musanifkan mufradkale noo miithaaliyey marka naxw waxaad leedahay jara almaau biihi baa socday wa jaara wajaara caadilu ninkii caadilka ahay yaa xaqi ka weecday ayb intaas waxaa weyaan waa madkhal laba shay aan ka faa'iidaysanay shayga ugu horeysa anahu ana alfaacila min axkaamihi anahu marfuuc wa ana athaani anahu laa budda an yataqadama calayhi ficlun oo qaama caliyun ayib haddaan idhaahdo haddii aan idhaahdo caliyun qaama haddaan idhaahdo miyaysan u ekayn in caliyadaas faacil uu yahay oo mutaqadim ah qaamana ficil mutaakhir uu yahay oo marka oo meeshii waxaa ka baxaysa caqiiba kuli ficlina ka baxayso waxaa lagu leeyahy caliyun qaama haddii la yidhaahdo caliyun faacil maana mubtaday noqonaysaa qaamana jumladaas ficil maadi faacilaa ku qarsano huwa iyo meeshi zaydun ama caliyun qaama huwa huwadaasaa faacilkii ah marka oo caliyintii oo hormartay faacil uma noqonaysee faac macnihii waa isku mid ninkii istaaga waa un cali laakiin sida loogaga badbaado in la yidhaahda faacilki yaa ficilkiisa ka hormaray yaa ficilkaas faacil loo qadarayaa kadibaa jumladan qaamada ah khabar laga dhigaya calaa madhabi lbasriyiina laakiin kuufiyiinta waxay leeyihiin yajuuzu taqdiimu اlfaacili cala اlficli oo caliyun qaama hadaa tiri caliyun faacil mutaqadim ay leeyihin طيب وكل ما جاء من الأسماء عقيب فعل سالم البناء وكل الواو للاستناف كل مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره كل مضاف ما, ما اسم موصول بمعنى الذي مضاف إليه مبني على السكون في محل جر جاء فعل ماض مبني على الفتح والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود إلى ما والجملة من الفعل والفاعل جاء لا محل لها من العراب لأنها صلة الموصول من الأسماء جار ومجرور متعلق بجاء maya الجار والمجرور في محل رفع بيان لاسم بيان لفاacل جاء وكل ما جاء wixii dhamaad oo min الأسmاaءi ah bayaan saas waay caqiiba darfu makaanin mansuuba calaamatu nasbihi fatxa daahira caqiiba mudaaf ficlin mudaafun ileyh majruur wacalaamatu jari kasratu daahira saalimi sifatu lilficli wa sifatu majruuri majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahiratu fi aakhirihi saalimi mudaaf albinaai mudaafun ileyh majruur wacalaamatu jarihi kasratu daahira wadarfu caqiiba mutacaliqu bijaaa wa kulu maa jaaa min alasmaa'i caqiba ficlin saalim ilbinaa'i weli khabarkii waa kuu dhiman yahay wa kulu maa jaaa shay kastoo yimaado min alasmaa'i ah farfachu god waa kaa khabarki alfaau waaqicatu fi jawaabi alcumuum irfac ficil amr mabniyun cala asukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuuban taqdiru anta walhaau damiir mutasil mabniyun cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili farfachu jumladan oo طalabayada ah fi maxali rafcin khabaru mubtada farfachu taas waxay daliil u tahay qowlka saxiixa jumlada hadday طalabiya tahay khabar waa noqon karta zaydun idribhu haddii la yidhaahdo waa lagu khabri karaa sidii bacdu naxwiyin ay u diidayaan oo kale ma ah fahwa alfaahu xarfu caطfin huwa damiir munfasil mabniyun cala fathi fi maxali rafcin mubtada alfaacilu khabru mubtada marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاljumlaةu min almubtada'i wاlkhabari oo fahuwa alfaacilu macduufaة calى jumlati farfachu id baan ka tagay id darfu zamaan mabniyun cala الsukuuni fi maxali nasbin mutacaliq birfac tucribu ficlu mudaaricu marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiir mustad wujuba taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacili tucribu fi maxali jari mudaafu ilayha naxwu khabru limubtadain maxduufi taqdiiru wadalika naxwu mudaaf wاlmudaafu ilay maxduuf taqdiiru naxwu qowlika jaraa ficl maadi mabniyun calى fatxati muqadarati calى اlأlifi manaca min duhuriha tacaduru almaau faacilu marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili jaraa fi maxali nasbi maquulu qowl maxduuf ama jaraa almaau fi maxali jarin mudaafu ilayhi linaxw oo naxwdii jaraa almaau jumladaasaa loo idaafayna wa jaara alcaadilu alwaawu xarfu cadfin jaara ficlu maadin mabniyu cala alfatxi alcaadilu jaara ficlun maadin jaara ficlu maadin ficlun maadin a sax eh jaara ficlun maadin mabniyun cala اlfatxi alcaadilu faacilu marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili jaara alcaadilu macduufaة calى jumlati jara intaas waxaa weeyaan faacilka hordhigiisi waxay meeshan u tahay faslu fi ifraadi اlficli maca alfaacili wa tadkiirihi wa taaniithihi meeshan waxaa laga hadlayaa ficilkii iyo faacilkii ma laysu fiirina oo hadduu faacilki jamac noqdo ficilkiini ma la jamcina mase ficilka weligiisba mufradu iska ahaana faacilka walowba jamaxa iska noqdee masaladaasuu musanifka noogaga hadlaya markaasuu iri wawaxid ilficla maca aljamaaca ka qowlihim saaraha rijaalu saaca wain tashaa faziid calayhi taa'a naxwu ishtakat curaatuna shitaa'a wtlxaqu taau calى الtaxqiiqi bkuli ma taaniithuhu xaqiiqi ka qowlihim jaaءat sucaadu daaxika wanطalaqat naaqaatu hindin raatika wa tuksaru taau bilaa maxaala fi mithli qad aqbalat اlghazaala wa tuksaru taau bilaa maxaala fi mithli qad aqbalat اlghazaala musanifku wuxuu ku leeyahay waxid ilficla ficilkii keliyey oo mufrad ka dhig maca aljamaaca faacilkiisa asoo jamace ficilki mufrad ka dhig ka qowlihim oo kale weeyaanoo saara rijaalu raggi baa socday asaacata saacadan ay dhaqaaqeen fiiri hadda arijaalu jamcu tagsiir waay waa saddex qofood iyo wax ka badan saaradiina waxaa laga dhigay mufrad oo hadda la dhihi lahay saara rajulun iyo saara rijaalu waxba isma bedelin marka waxa weeyaan min axkaami اlfaacili an yulzama alficlu ficlu اlfaacili biاlifraad walow kaana alfaacilu muthanan aw jamcan saara arijaalu rijaalo jamca yaa mufrad laga dhiga ficilkoo saara lama dhihin saaruu arijaalu saaraa arijaalu lama dhihin oo looma fiirin jamaca hadduu tathni yahay tathniya uu jamac yahay laguma darin wax uu munaasib u ah ayib saara rijaalu yaa socdeen asaacata wain tashaa haddaad doontid fazidku ziyaadi calayhi cala alficli ataa'a ku ziyaadi naxwu qowlika weeyaanoo ishtakat way sheegatay curaatunaa kuweena qaawan ashitaa'a qabowgiay ka sheegteen dheh fiiri hadduu ficilka faacilkiisa jamcu tagsiir ou yahay ficilkii lama jamcinaayo waa isku waafaqnay ko laakiin waxaa bannaan in ficilkii taa la geliyo oo la yidhah saarat irijaalu in la yidhaahdo in la yidhaah ishtakat curaatuna curaatu waa jamac alcuraat mfradkeediina caarin waay nin qaawan caarin curaad marka waxaa la weydiina hadduu ficilkii faacilkiisa mudakar yahay rijaal waa mudakar maxaa ta'dan ta'niidka loo geliyay markaasaa lee waxaa la milaacsanayaa in rijaalkii walow jamc mudakar ba ha ahaade ee macnaha jamac oo oo rag ay leeyihin ba ha ahaade eh laakiin bimacna aljamaacay ka dhigan yihiin oo hadda fiiri saara rijaalu bimacna saarat iljamaaca waay liannahu jamaacadii lafdigaas jamaacana muanath waay marka haddii ta loo geliyo rijaalkii bimacna jamaaca la milacsanaya haddii laga daayana bimacnaa mudakirnimada hadda ay yihiina la milacsanaya marka kulu ficlin faaciluhu jamcu taksiir lilmudakar yajuusu ilxaaqu taa'i bilficli cala ictibaari اljamaaca wa wa xadfu taa'i minhu cala ictibaari tadkiir labadaasba waa banaan yihin dayib marka jamcana jamca hadduu jamcu lmuanathi saalim yahay sidii mufradkiisa hadduu muanath yahay ta'da loogu gelinaya jamcu muanath saalim loo gelinaya jaaءat muslimatun alaleeyahay jamaceedana waa loogelina jaaءat اlmuslimaatu yaa laleeyahay oo jamcu muanath saalimka mufradka mudakarka ah ficilka faacilkiisa mudakar u yahay ficilka ta lama gelin karo oo qaama muxamadu qaama khaalidun ma dhihi kartid qaamad khaalidun ma dhehis lann khaalid waa mufrad mudakara ta lama gelin karo jamaciisana waa lamid oo qaama alkhaaliduuna aa laleeyahay qaamat اlkhaaliduuna lama dhahay marka aljamcu kalmufradi jamcu tagsiiray labada weji ku banaan yihiin cala alqowli saxiix wa markaasuu ku yiri wa in tasha haddaad doontid fazid ku ziyaadi calayhi cala alficli oo ataa ku ziyaadi waa goormaa ficilka faacilkiisa uu jamcu tagsiir yahay naxwu ishtakat waa sheegat curaatunaa ashita wa talxaqu taau u ta'dii waxaa way haleeshaa ama watulxaqu taau waa la dhihi karaa tadi waa la haleeshiyaa cala taxqiiqi si sugnaan eh bikulli maa ficil dhammaantiis aa la haleeshinayaa taaniithuhu faacilkiisa in la dumereeyaahu xaqiiqi ay tahay tanna mas'alo kale waa wuxuu ku leeyahay kullu ficlin faaciluhu muanath xaqiiqi ou yahay yajibu ilxaaqu taai taaniith sidii jamcu tagsiirka ay ku banaaneed maaha waajib waay kulu ficlin faaciluhu muanath xaqiiqi muanath xaqiiqi waxaa loo yaqaanaa waxaa weeyaan wixii oo muanath oo farjile ama xayawaan caaqil ha noqdo ama xayawaanaadkaas bahaa-imta ha noqoto haddii aad tiraahdid mithaalkeeda waa tana jaaءat sucaadu baa timiday daaxikatan xaal tahay mid qoslayso fiiri jaaءat sucaadu sucaadu waa muanath dumar magaceedu waay marka haddayba sheygan muanath oo dumar oo farjila ay magac u tahay ficilkiisa taa in la geliyaa waajib ah ma banaana jaaa sucaadun inaad tirahdid ma banaano jaaat sucaadu aada leedahay ayib marka maxaan ka fahmnay haddii muanathka faacilka ficilkiisa muanath ou yahay laakiin muanath xaqiiqi ousan ahayn tadi in la geliyana waa banaan tahay in laga daayana waa banaan tahay jamcu tagsiirkaay lamid tahay ayib haddii aad tiraahdid waradat calayna albayinaat waradat albayinaat ama albayina dheh waradat calayna bayina markhaatigii yaanoo yaa yaa nagu soo noo timid bayina waa lafdi muanath ahoo waa ujeedaa ta a ku jirto laakiin bayinadaas ma muanath xaqiiqi oo farjili miya ah, mase waa macna min almacaani waa macna marka ta waa la geli karaa oo qad jaaatkum bayinatu min rabbikum ama qad jaa'akum bayinatu min rabbikum labadaba waxaa weyaan laba suuro ay kusoo kala aroortay jaa'akum iyo jaa'atkum labadaba waa la dhihi karaa liannahu bayinadan haddii muanath ba ha ahaatee waa muanath lagu magacaabo majaaziyo taaniith lagu magacaabo waxaa tiriyey طalacat الshamsu wa طalaca الshamsu liannahu shamsadii lafdi ahaan muanath bay ka tahay laakiin muanath xaqiiqi ma ahna waxaa weeyaan jamaad waay farji i midna ma laha marka ta'di in loo geliyana waa banaan tahay in laga daayane waa banaan tahay qad طalacat الshamsu qad طalaca الshamsu inaad tirahdid waxaa weeyaan jamcu tagsiirka ay lamid tahay laakiin hal xaale inaad ogaatidoo haddii shamsadii la hormariyo ashamsu طalacat haddii la yidhaahdo oo faacilkii ou noqdo damiir muanath uu laabanayo muanathkaas ama xaqiiqi ha noqdo ama majaaziyu taaniith ha noqdo ficilki taa in la geliya waajibay noqonaysaa oo ashamsu alacat a laleeyahay ma banaana ashamsu alaca in la yihahdo ma banaano liannahu maxaa yeelay waxaa lagu leeyahay walow kaana e, faacilka xaqiiqiga ee shamsadiiba ha ahaatee laakiin maanta faacilka waa damiir oo u laabanaya muanath marka waxay ahayd qiyaas ahaan damiirkan maadaama uu u laabanaya muanath majaaziye taaniith ah sidii markii asiga faacil laga dhigaba laba weji ay u banaaneed yaa damiirkii markuu asiga u laabanaya muanath geyri xaqiiqi ah in labadiiba ku banaanaata laakiin maya waxa weeyaan in la daruuro loogaga taga maahine labada xaalo oo in taa u taaniith ficilkii la geli ay waajib tahay markuu ficilkii faacilkiisi ou muanath xaqiiqi noqdo oonan lakala faslinin iyo markuu ficilki faacilkiisi muanath ou noqdo u laabanaya e, muanath ama majaazi taaniid ha noqdo ama xaqiiqi ha noqdo labadaas xaali ilzaam way markaasuu wuxuu ku yiri wa tulxaqu taa u waa la haleyshiye cala taxqiiqi si sugnaana bikuli maa ficil kuligiisaa la haleeshiyaa taaniithuhu taaniithu faacilihi waay xaqiiqi ou yahay ka qowlihim weeyaan oo jaaءat sucaadu yaa timid daaxikatan xaal ay tahay marka sucaadu muanath oo xaqiiqi ah oo dumar oo farji leeyahay magac u tahay jaa'a ta'di waa la geli waاnطalaqat waxaa tagtay naaqatu hindin hindi hashiisi raatikatan xaal ay tahay mid macnaha eh, aad u ordayso ayb fiiri laa farqa bayn bayna kowni اlmuanathi caaqilan ka sucaada aw gayra caaqilin ka naaqa haddayba muanath ba wadan yihiin taadi in loo geliyaa waajib ayib masalada kale wa tugsaru taa u taadi waa la hoos dhigaa bilaa maxaalatin shaki la fii mithli qowlika oo qad aqbalat ilghazaalatu yacni cawshiyaana soo qaabishay hadda fiiri qad aqbalat ilghazaalatu waxay ahayd awalkii hore taa u taaniih waxaa lagu yaqaanaa ficilka maadiyay gashaa hadday gashana waa reeban tahay aqbalat qacadat jalasat dahabat darabat nadarat tadi saasay u reeban tahay ayib marka haddii tadioo reeban mid kaloo reeban oo ka daba yimaado sidii alghazaala oo kale weeyaane ta'di waa la hoos dhigaa hoos dhiga iyada ay mutaysatay ma ahee firaanan min iltiqaa'i saakinayn liannahu hadda waxaad leedahay alghazaal hamsada ku jirto hamsat lwasli waayo haddii waxa hore lala xariiray ayadi waa iska dhacay marka aqbala ta'deedii oo reebnayd iyo alghazaala laamteedoo reeban oy aliftaana ka bixi doonta meeshaa kulmaya sidii labadaas iltiqaau saakiniinka loo kala ilaaliyo yaa ta'di la hoos dhiga maxaa laleeyahay aqbalatil ghazaalatu ta'di marka laamtia lagu reebay taas waxaa weeyaan naxwo ma aha waa umuur faniye ah waataan hore usoo aan u marnaan u qum qumi ilaa qaliila ayib marka intaas waxay ka mid tahay axkaamu lfaacili yay mid tahay ayib marka tan waxa weeyaan axkaamu lfaacili bictibaari ficlihi waxaa noo imaan doonta axkaamu lfaacili bictibaari mafcuulihi liannahu faacilkii dhexduu taagan yahay marna ficilaa ka horeeya axkaamuu la wadaagaa ficilkiisaas marna mafcuula ka dambe hadduu ficilka mutacadi yahay asna axkaam kale u leeyahay hadda waxaan ishaarnay bacd alaxkaam alatii lilfaacili maca ficlihi wa sataatii axkaamu lilfaacili maca mafcuulihi taasna dib aan u dhigin ayib wawaxid ilficla maca aljamaaca ka qowlihim saara rijaalu saaca alwaawu lilistinaaf waxid ficil amar mabniun cala wa inamaa kusira takhalusa min iltiqaaءi saakiniin wاlfaacilu damiiru mustatiru wujuba taqdiiru anta alficla mafcuul bihi mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi maca darfu makaan mansuub calى الdharfiyati اlmakaniyati wcalaamatu nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirihi maca mudaaf aljamacati mudaafu ilayh majruur wcalaamatu jari kasraة ظaahiraة fi aakhirihi wالdharfu mutacaliq bwaxid ka qowlihim khabru lmubtadain maxduuf wadalika ka qowlihim saara ficlu maadin ficlu maadin saara ficlu maadin mabniyu calى اlfatxi الrijaalu faacil marfuucu calaamatu rafci dama daahira asaacata darfu الzamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min alficli wاlfaacili saara fi maxali nasbi maquulu qowlihim wain tashaأ alwaaw xarfu caطfin in xarfu shardi jaazimu yجzimu ficlayn اأwl ficlu shardi wاthaani jawaabuhu jazaؤuhu تشhأ فعل الشhرط مجزوم بn وcلاaمة جزمه السكون والفاaciل ضمير mستن وجوبا تقدير أnت فزد الفاء واقعة في جواب الشhرط زد فعل أمر مبني على السكون والفاaciل ضمير mستن وجوبا تقدير أnت عليه على xرف جر والضمير المتصل مجرور بعلاaمة مبني على الكسر في محل جر الجار والمجرور متعلق بزد التاء مفعول به منصوب cلاaمة نسب فتحة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل فزد في محل جزم جواب الشرط نحو خبر لمبتدأ محذوف تقديره وذلك اشتكت اشتكى فعل ماضي فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها تعذر اشتكى أيضو eh oo alifta ay reeban tahay yaa taa u taaniith oo reeban la keenay ishtakaat bay noqotay alif reeban iyo ta reebanaa kulmay aliftii baa la goy liannahu daa'iman alifti iyo waawdo min xuruuf alcila iyaga adcaf lilxadfi u ah markii alifti la gooyey maadaama cila sarfiya loo gooyey lama craabti lama dhaafsi karo oo ficilka mucrab bidaat tilka alif wataaw calaamatu taaniith ishtakat curaatu faacil marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi curaatu mudaafna mudaafun ilay mabniu cala sukuuni fi maxali jarin ashitaaa mafcuulu bihi mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi curaat wاljumlaة min alficli wاlfaacil ishtakat fi maxali nasbi maquulu qowl ama fi maxali jarin mudaafu ilayhi oo naxwidia loo idaafay wa tulxaqu taau w tulxaqu alwaaw lilcaطfi tulxaqu ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirih wa huwa mabniyu lilmajhuul ataau naaib اfaacil marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirih haddii kale talxaqu taau waa dhihi karta faacil calى taxqiiqi jaar wa majruur mutacaliqu btalxaqu bkuli albaau xarfu jar kuli ismu majruuru bilbaaw calaamatu jari kasra daahira wاljaaru wاlmajruur bkuli mutacaliqu btalxaqu ayضا bkuli mdaaf ma mawsuul bmacna اladii mudaafu ilayhi mabniun calى sukuni fi maxali jarin taaniithu mubtada marfuucu bاlibtidaa wcalaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi taaniithu mudaaf wlhaau mudaafu ilayh mabniun calى dami fi maxali jarin xaqiiqiyu khabr mubtada marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة min almubtada'i wاlkhabri taaniithu xaqiiqi laa maxala laha min alcraab lana silaة اlmawsuuli ka qowlihim mubtada w khabr macnaha wadalika ka qowlihim jaaa ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wataw calaamatu taaniith sucaadu faacilu marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhirihi daaxikatan xaalu min sucaad mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi wاljumlaة jaaءat sucaadu fi maxali nasbi maquulu qowlihim wanطalaqat alwaaw xarfu caطfin inطalaqa ficlu maadi mabniyu calى اlfatxi wataau calaamatu taaniith naaqatu faacilu marfuucu calaamatu rafci damaة daahiraة fi aakhiri naaqatu mudaaf hindin mudaafu ilayh majruur w calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi raatikatan xaalu min annaaqa mansuub calaamatu nasbi fatxaة daahiraة fi aakhirihi raatikatan bmacnaa anahaa yani tacdu aw tusricu fi اljaryi wainطalaqat naaqatu hindin baa tagtay raatikatan xaal ay tahay mid aada u ordayso sidaasay noqonaysa ayib wa tuksaru taaw bilaa maxaala walwaaw xarfu cadfin jumladaasoo dhan waa isku wada cadfi kartaa tuksaru ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli wahuwa marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi w tuksaru ataau naaib اfaacili marfuucu calaamatu rafci damatu daahiraة fi aakhirihi albaau xarfu jar laa naafiyat mulgaatu laa camala lahaa maxaalatin majruuru bilbaau calaamatu jarihi kasraة daahiraة fi aakhirihi aljaaru wاlmajruur mutacaliqu bituksaru fi mithli jaar wmajruur mutacaliqu bituksaru qad xarfu taxqiiq aqbala ficlu maadin ficlu maadin mabniyun cala اlfatxi wtaaw calaamatu taaniith alghazaalatu faacil marfuuc calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirih wاljumlatu alghazaalatu faacil weeyaan wاljumlaة min alficli wاlfaacili qad aqbalat fi maxali jarin mudaafu ilayha mithli a loo idaafi haddaad qowl soo qadartidne waxaad leedahay waxaa weeyaan maquul qowl oo ml fi mithli qowlika haddaad keentid ayib baabu fi ma lam yusama faaciluhu qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala waqdi qadاءa laa yuradu qaa'iluh biالrafci fi ma lam yusama faaciluh min bacdi dami awali اlafcaali ka qowlihim yuktabu cahd اlwaali wain yakun thaani thulaathiyi alif faksiruu xiina tabtadii walaa taqif taquulu biica athawbu wاlgulaamu wakiila zayt الshaami wالطacaamu waxaa inta laga gelayaa waxa weeyaan wax lagu magacaabo naaib اlfaacili marka marfuucaadki tirso mubtada kow khabar labo maxaan ku irahdaa faacil saddex alishtigaal fi bacdi alawjuhi afar intaasaan hadda maraynaa marka waxaa noo imaan doono ismu kaana oo asna marfuucaad kamid e khabaru inna oo marfuucaad kamid haakada laakiin abwaab kale loo qeybiye naaib ulfaacila inta laga hadlay naaib ulfaacili waxa weeyaan waa faacilkii uu la tacriif yahay waxaa un laga bixinayaa ficilkii aan iriyay inuu ahaado saalim ilbinaa waxa waaye inuu noqdo ficil majhuul loo bineeyey oo kan ka horeey yacni alismu اlmarfuuc aladi taqadama calayhi ficlu mabniyu lilmajhuul ayaa la yihahda naaib اlfaacili marka waxaa isweydiin leh faacil maxaa loo goynaya asbaab badana loo gooya ilaa sideed iyo sagaal la gaarsiiya laakiin waxa macnada kale laba shay waay ima liljahli canhu wa ima lilcilmi bihi ima liljahli canhu faacilkii maba la ogaba waxaad leedahay adiga waxaad leedahay duribtu adigoo hurdaaya adoo yaad kasoo kacday adigoo ulkuugu taalaad aragtay haddaad geesihii fiirisay cid ku garaacday uma jeedid marka ficilkaas faacilkiisa ma sheegi kartid liannahu faacilkii ma adan arkin maxaad leedahay marka duribtu waa lai garaacay man aladii darabaka laa acrifu majhuul waa marka liannahu ninka ku garaacay haddaad arkaysa waabd iska celileed soo ma ah suriqat ilmataacu ala leeyahay alaabtii waa la xaday wayn asaariq laa yudra marka liljahli canhu saas wa marna waxaa faacilka loo xadfaa lilcilmi bihi waa la yaqaanaa waxaa loo xadfaa ikhtisaaran lilcibaara mathala waxaa lagu mithaali ka qowlihi tacaala wakhuliqa alinsaanu wa khuliqa alinsaanu baa la abuuray daciifan hadda faacilkii waa la gooy maxaa loo gooye lilcilmi bihi liannana naxnu naclamu jamiica an laa khaaliqa ila allahu tabaaraka wa tacaala marka maadaama intaan dhihi lahen khalaqa allahu alinsaana daciifan intii la dhihi laha wa khuliqa alinsaanu daciifan la yiri qutila alkharaasuuna waa la yiri wa qiila yaa ardu blacii maa'aki wa yaa samaau aqlici hadda qiila waxaa loo yiri wa qiila yaa ardu blaci ninka dhihi karo oo bani aadamka ayaa wa e, dhul yahabow biyahaadina e, macnaha waxaan ku irahda biyahaada dhammaystiro oo dhuunji samayahay biyahaada jooji wax dhihi karo annaga miyaa jira maya waxaan ogaanay laa yaquulu dalika ila allah wa qaala allahu yaa ardu iblacii maaaki sidaasay ay saxiix ku ahayd cibaaro ahaan macnaheeda marka ikhtisaaran wa tajmiir alcibaara waqiila yaa ardu iblacii loo yiri marka faacilka liakraad mucayana loo xadfaa marka haddii faacil la waayo mafcuula meeshii la keena mafcuulkaas la keeni meesha waxa weeyaan min xayثu lafdi icraabtiisa faacilka icraabtiisa la siinaa laakiin min xayثu lmacnaani mafcuulnimadiisu ku baaqi noqonaya fiiri hadeertaan daraba caliyu khaalida ayuu ahaa haddii caligii la waayo waxaa la leeyahay duriba khaalidun baa la garaacay khaalid min xayثu اlicraab nasbadii uu awal haystay waa laga tuuray booskii faacilkii markii la keenay icraabtiisoo rafcadaa la siiyey marka naaib ulfaacil marfuuca saas ugu mid noqday laakiin min jiha thaaniya mafcuulnimadiisina waa ku baaqi yahay oo duriba khaalidun baa la garaacay haddaad tidhaahdid waxaa kuu muuqdo inuu khaalid mafcuul yahay oo garaacitaankia ku dhacay faacil ma ah marka labadii laba shayba waa kulansaday fa naa'ibu اlfaacili min الnaaxiya alafdiya waاlicraabiya uqiima maqaama alfaacili faاrtafaca birafcihi wa min jiha thaaniya baqiya calى mafcuuliyatihi xayثu yakunu maxala lificli اfaacili gaayatu maa fi lamri lafdigii faacilkan meeshu lagu sheegin marka duriba khaalidun haddii la yidhaahdo mafcuulkiibuu ku baaqi yahay marka taas la soco marka waxaa inoo dhiman haddii ficilkii ou laasim yahay ilan haddii faacilkii la goy waxaan idhi mafcuula la keenaya laakiin waxaa isweydiin eh ficil kasta mafcuul ma qaato hadda qaama caliyun haddii la yidhaahdo mafcuul maba qaato haddii caliga la gooyo maxaa naaibu faacil noqona jalasa eh, caliyun cala alkursiyi yaa la ayib haddii caliga la gooy jalasa waaba ficil laazim ah marka waxaa lagu leeya haddii mafcuulkii la waayo faacilkii booskiisa waxaa imaanayo jaar iyo majruur ama daraf ama masdar wa qaabilu min darfin aw min xarfi jar wa qaabilu min darfin aw min masdari aw xarfi jarin biniyaabatin xari intaasaa imaanaya oo waxaad leedahay julisa cala alkursiy kursigia lagu fariistay faacilkii caliga ah jalasa caliyun kursi ma la wayno cala lkursiy jaari wa majruur fii maxali rafci naaib اlfaacili dahaba caliyun bizawjatihi eh, haddii caliga la goyo duhiba bizawja alale zawjadiia lala tegay bizawji jaari majruurkaasaa naaib faac noqona wahaakada ayib hadduu ficilkii laba mafcuul qaadanayo oo faacilkiisa la gooyo labada mafcuul midka koobaad yaa naaibul faacil laga dhiga midka labaad sidiisuu nasbadi ugu noqona la dhihi maayo ficil kastoo faacilkiisa la gooyo mafaaciishiisoo dhan a la wada goda ma aha midka unbaa la booskii faacilka la geynayaa mathalan waxay ahayd acطaa caliyun khaalidan dirhaman cali waa faacil khaalida mafcuul bihi awal dirham mafcuul thaani bay ahayd acطaa caliyun waxu siiye khaalida ninka la yihah waxu siiyey dirhaman haddii caligii la gooyo ficilkii maxaa lagu samaynaa ucطiya alale ko khaalidun waxaa la siiyey dirhaman markii kii hora naaibfaacil laga dhigay saas la soco waqdi qadaaan waqdi waxaad xukmisaa qadaaan xugun xukmi laa yuraddu qaa'iluhu midkii ku qowlana aan la celinaynin birafci ku xukmi fii maa isim ku xukmi lam yusama faaciluhu isim kasta oo mafcuul ah oo faacilkiisi aan la magacaabin mafcuulkaas mansuubka ahay maanta rafca ku xukmi fii maa lam yusama waqdi ku xukmi qadaa'an qadahoo laa yuraddu qaa'iluhu midka ku qowlaya aan la celinaynin birafci ku xukmi fii maa mafcuul rafca ku xukmi lam yusama faaciluhu faacilkiisa aan la magacaabin laakiin waa goormaa min bacdi dami awali afcaali afcaasha oo majhuulka loo binaya awalkeeda markii la godo kadib haddii ficilka faacilkiisa la gooyo sowsan faacilki iyo mafcuulka iskugu darsamin faacilka maqnaay haddii la keena booskiisi mafcuul oo mafcuulkii mansuubka ahay laga dhiga marfuuc sousan ugu darsoomin faacilkii meesha ka maqnaay yaa laleeyahay ficilka hore waa in wax laga bedelo saalimin binaa uusan noqonin see wax loogaga bedelayaa ficil kasta oo majhuul loo bineeyo awalka waa laga godaa maadi ha noqdo mudaaric ha noqdo hadda fiiri waxaa laleeyahay duriba caliyun yudrabu caliyun yudrabun waa ficil mudaaric awalkoo yadi waa la goday duriba awal darabay aheed awalkia laga goday duriba ficilkii marka awalka ka godan haddaad aragtid oo ficilkana ou mudaariciisa uusan maadigiisa rubaaci ka imaanin waxaa weeye inuu majhuul yahay garo musanifka halkaas xarako u noo sheegay hal xaraka kaloo lagama maarmaan ahaa jirto awalka waa ka wada siman yihiin aan iri maadiga marka haddii uu yahay waxaa loogu danaa xarafka ugu dambeeyo kan ka horeeyana waa la hoos dhigaa fiiri hadda daraba ay ahayd awalkii god bada ugu dambeysa rada ka horeeyana rada ka horeysana hoos dhig duriba sumica ukila qutila duhiba saasaa marka ficilka hadduu maadi yahay yudamu awaluhu wa yuksaru maa qabla aakhirih mudaarica cagsigiisa waay awalka waa godnaa maa qabla aakhirkiisa waa la kordhigaa yudrabu yusmacu yudhabu asna saasaa ley labadaas xarako musanifku hal xarakuu noo sheegay mid kalean ku darnay afcaalaa jirto haddii taau lmutaawaca lagu bilowdo ama hamsatu lwasli lagu bilowdo midka midna mid labaada loogu daraa godnaashada midna thaalidkiisa laakiin hadda ma rabno inaan sii dhex galno marka waxaa lagu leeyahay naaibulfaacilki god goormaa min bacdi dammi awali lafcaali afcaasha awalkeeda markaad godid kadib naaibulfaacilkina god ka qowlihim oo kale weeyaanoo yugtabu waxaa la qori doonaa cahdulwaali ninkii waaliga ahaa cahdulwaali ninkii meesha xukumaya cahdigiisi qofka marka meesha loo magacaabo warqad buu ninka mas-uulka madaxweynaha ama melig waxaa tidhaahdo warqado u qora markii warqaddaas ay gaarta meesha loo magacaabay dadkii joogay yay wilaayadiisa u bilaabanaysaa marka ulajeedada hadda waxa waaye yuktabu ficilka awalkiina waa laga goday maa qabla aakhirkana waa la kordhigay liannahu mudaaric waay wixii ka dambee naaibulfaacilan waali aan leenahay my cahdugii aan leenahay cahdu yaa naaib alfaacil wa in yakun thaani thulaathiyi alif faksirhu xiina tabtadii walaa taqif wa in yakun hadii uu yahay thaani thulaathiyi ficilka saddexdaa midkiisa labaad alifan haddii uu yahay ficilka majhuulka loo binaynayo xarafkiisa labaad alif hadduu ku taagan yahay maxaan samaynaa faksirhu ficilkaas awalkiisa horta hoos dhig xiina tabtadi macnaha awalka ka hoos dhig walaa taqif hana ka shakinin oo macnaha haka istaagin ficilka duu thulaathi yahay xarafkiisa labaadna alif ou yahay aliftaas asalkeeda ama waaw bay ka timid ama ya bay ka timid alif asal ah ficil ma ku jirto mithaal ahaan baaca iyo kaala iyo qaala waay hadda haddaad fiirisid qaala xarafkiisa labaad alif waay haddii loo bineeyo ficil majhuul laga dhigo awalka haddii laba khiyaar midkoodaad leedahay in ficilka awalkii laga godo oo aliftii dambana alif hadday marba ayna fatxa ka horeyn ma istaagi karto in xarafka koobaad la godo oo aliftiina markaas waaw loo bedelo liannahu haddiiba kan hore la godo waxa munaasibka oo alifka waa loo bedelaa qaalay aheeda quula dheh baacay aheeda buuca dheh kaalay aheeda kuula dheh waa hal luqa waay musanifka taas kama uusan hadlin xaalada labaad xarafka koobaad oo alifka ka horeeyo hoos dhig bay baacay aheeda bi dheh haddii alifti kasra ay ka hormarto tilqiyaa'iyan ya ay isu bedelay markaasa waxay noqonay biica awal waxay ahayd buyica in la yiraahdo sidii duriba oo kale markaasay biica waa la gaday majhuul waay baacana waa gaday waa musama qaalay aheed qiila kaalay aheed kiila luqadaana fasiix ah qur-aankana midaanu ku soo arooray waqiila yaa ardu blaci inkastoo ay luqaad kale jiraan laakiin ashharu luqaati alficli thulaathi ida kaana muctala alcayni in hamzadiisa in awalkiisa lahoos dhigo aliftiisana ya loo bedelo sawaaun aliftaas asalkeeda waaw ha kasoo bedelanta sida qiila oo kale qaala alifteeda waxay ka timid waaw waxaa kugu daliil masdarka qowlan baaca alifteedana ya bay ka timid masderkaa kugu daliil o bayc beycan aada leedahay taquulu waxaad leedahay biica thawbu maradiyaa la gaday fiiri wax gaday ma ogid laakiin maradii oo la qiimiyaad aragtay ayib wاlghulaamu biica alghulaamu adoonkiina waa la gaday wakiila waa la beegay zaytu shaami shaamki zaydkii laga keenay maanta waa la beecgeeyo waa la beegay wطacaamu wakiila طacaamu waay طacaamkiina waa la beegay waa la beegay macnaheedu waa biica bilkayli w sidaasaa loo jeedaa ayib marka ficilka thulaathiga oo thaanigiisa muctal uu ka yahay qaanuunkii aan soo sheegno ficilka maal yudamu awaluhu wayuftaxu wayugsaru maa qabla aakhiri wou ka baxaya waxaa keenantayna cila sarfiya a ah waay sidaasaa loola dhaqmaya macnaha saas waay ayib marka naaibulfaacilkii axkaamtiisi intaas aan ku dhaafno aan icraabno alwaaw listinaaf iqdi ficil amr mabniyu calى xadfi xarfi اlcila wa hiy alyaau wاlkasratu qablaha daliilu calى ana almaxduufa yaa haddaa tiraa waqdi ficil amr mabniyun calى xadfi xarfi cila khalaas muhim inaad fahamsan tahay waxa meesha ka maqan ya ay tahay inay ya meesha ka maqan tahayna kasrada meesha ku hartay inay tahay intaa ina fahamsan tahay intaa kale icraabta kamid maaha wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta qضاء mafcuul mطلq mansuub calaamaة nasbi fatxaة ظaahiraة fi aakhirih laa naafiyaة mulgaatuna laa camal laha yuradu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuuli wa calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi akhiri yuradu hadda awalkii waa godan tahay maa qabla aakhirigana waa kordhigan tahay qaa'ilu naa'ibu faacili marfuucu calaamatu rafcihi damaة ظaahiraة fi aakhirihi qaa'ilu mudaaf hu damiir mutasil mabniyu calى dmi fi maxali nasbi mudaafu ilayhi wاljumlaة min alficli w naaib اfaacili laa yuradu qaa'iluhu fi maxali nasbi sifaة lilqadاء qadahoo laa yuradu birafci ku xukmi birafci jaar wa majruur mutacaliq biqdi fi ma jaar wa majruur mutacaliq biqdi lam xarfu nafyin wa jasmin yusama ficlu mudaaricu majzuumu bilam wa calaamatu jasmihi xadfu xarfi lcila samaa yusamii ay ahayd marka waxaa meeshaas ka maqan lam yusamii ay ahaan lahayd ya-diyaa meeshaas ka maqan ayib lam yusama faaciluhu faacilu lam yusamaa ay ahaan lahayd faacilu naaib اlfaacili marfuuc wa calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi faacilu mudaafu lhaa mudaafu ilayhi mabniyun calى dami fi maxali jarin wاljumlaة min alficli wa naaib faacil yusama laa maxala laha min alcraab liannaha silaة اlmawsuul fi ma fi xarfu jar ma isma mawsuul bimacna aladii mabniyun calى sukuuni fi maxali jarin jumladan silaة اlmawsuul ayb min bacdi min xarfu jarin bacdi majruuru bimin wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri min bacdihidaas ma jirto min bacdi dami waaye aljaaru wاlmajruur min bacdi mutacaliqu biiqdi bacdi mudaaf dami mudaafu ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi dami mudaaf awali mudaafu ilayh majruur wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi aakhirihi awali mudaaf alafcaali mudaafu ilayh ka qowlihim mubtada wakhabr yuktabu ficlu mudaaricu mabniyu lilmajhuul marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi cahdu naaib اlfaacili marfuucu calaamatu rafci damat daahiraة fi aakhirihi cahdu mudaaf alwaali mudaafu ilayh majruur w calaamatu jari kasraة mqadaraة calyaai manaca min duhuriha hiqalu wاljumlaة min alficli wa naaib اlfaacili fi maxali nasbi maqulu qowlihim wa in yakun waaw lilistinaaf in xarfu shardi jaazimu yazimu ficlayn alawalu ficlu shardi waathaani jawaabuhu wa jazaauhu yakun ficlu shardi majzuumu bin wa calaamatu jasmihi alsukuun wa huwa min kaana naaqisa tarfacu lism wa tansibu alkhabr thaaniya haddaan idhaahdo thaaniya haddaan idhaahdo khabaru yakun muqadam mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi thaaniya mudaaf athulaathi mudaafu ilayhi majruur calaamatu jari kasraة daahiraة fi aakhirihi alifun ismu yakun marfuuc calaamatu rafcihi noqona haddii aan thaani ismu yakun ka dhigno alifan khabaru yakun bay noqonaysaa faksir alfaau xarfu shardi iksir ficil amr mabniun cala sukuun walfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta walhaau damiir mutasil mabniun cala dami fi maxali nasbin mafcuulu bihi waljumlatu min alficli walfaacili faksiru fi maxali jasmin jawaabu shardi xiina darfu الzamaan mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fi aakhirihi tbtadiu ficlu mudaaricu marfuucu calaamatu rafcihi damat daahiraة fi aakhirihi wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiiru anta wاljumlaةu min alficli wاlfaacili fi maxali jarin mudaafu ilayha xiinta waxay kamid tahay asmaada idaafada laasimto walaa taqif alwaawu xarfu caطfi laa naahiyat taqif ficlu mudaaricu majzuum bila annaahiya wa calaamatu jasmihi sukuun wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta walaa taqif jumladeeda macطuufaة calى jumlati tabtadi jumla oo nafyi ah waa lagu cadfi karaa jumla oo muhbata taqulu ficlu mudaaricu marfuucu wcalaamatu rafci dama daahira wاlfaacilu damiiru mustatir wujuba taqdiru anta biica ficlu maadin mabniyu lilmajhuul wahwa mabniyu calى اfatxi w hada maxalu shaahid biica ficlu maadin mبني للمجهول وهو مبني على الفتح الthوب نائب الفاacل مرفوع وعلاaمة رفعه ضمة ظاهرة في آkhره والغuلاaم معطوف على الthوب والجملة بيiع الthوب في محل نصب مقول تقول وkiila iyo بيica isku عراab waay زayت iyo thوبna isku عراab waay نائب الفاacل مرفوع بضم ظاهر زayت مضاaف الشhاmي مضاaف إليه مجرور cلاaمة جر كسر ظاهرة والطcاaم alwaaw xرفu caطفi الطcاaم macطuف calى الزayt calى shaam ma aha calى الزayd wاlmacطuف calى الmarfuuci marfuuع وcalaamaة rafci damaة ظaahiraة في aakhirih وجumlaة wakiila zaytu macطuufaة calى jumlaة biica thawb والlah أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد و آlihi وصaحبihi أجمعين